الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه العبودية فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره waxaynu ku soo guda jiray islaamnimadii oo islaamnimo caama iyo mid khaasa ah ama cubuudiye caam ah oo horena waynu u soo maray inay cubuudiyadu laba nooc tahay mid caam ah iyo maxay iyo mid khaas ah marka waxaynu ku soo guda jiray aayaddii unbu hadda sharxeeda walow aslama man fi الsamaawaati walardi طawcan wa karha halkaasuu markaa isdeer dul taagayaa oo cubuudiyadii caamka ahayd ayuu taabanayaa fadakara waa xusay islaam alkaa'inaat uunka islaamnimadiisa ayuu xusay طawcan طaayiciina xaalayihin kuwa hoggaansan wa karhan wa mukraa'iina xaalayin kuwa khasban marka uunka kaa'inaadka wixii ilaahay abuuray makhluuqaadka waxaa weeye dhammaantoodba waxaa weeyaan de way hoggaansan yihiin oo islaamnimo iyo hoggaansan ayay leeyihiin oo kaasi ha noqoto ama qofkaasi muslim ahaad ama gaalba ha ahaadee sababtana uu kuu sheegaya lianna almakhluuqaati waxyaabaha ilaahay abuuray makhluuqaadkii jamiicaha dhammaantood mutacabidatun lahu alle subxaanahu watacaala bay addoommo u yihiin altacabud alcaam yacni addoonnimadii caamka ahayd allah bay addoommo u yihiin addoonnimadii caamka ahayd sawaa'un marka waxaa isku mid ah aqara almuqiru bidaalika kii qiraya arrintaa inuu qiro oo islaamnimada uu ogolaado aw amase ankara waa inkiro waa isku mid oo cubuudyada caamka ah waa loo siman yahay wahum makhluuqaadka dhammaantood madiinuuna lahu ay khaadicuuna lahu alla subxaanahu wa tacaala ay u khuduucayaan oo ay addoommo u yihiin mudabbaruuna kuwa la maamulayo oo gacanta lagu hayo weeyaan fahum iyagu muslimuuna lahu alle ay u hoggaansan yihiin tawcan yacanii eh, hoggaansan ahaan iyo doonis ahaan ayaa lagu hoggaansan yihiin iyadoon la khasbaynin wa karahan iyagoo ah kuwa la khasbayo abay hoggaansan yihiin laysa liaxadin axad uma sugna axadkaasoo min almakhluuqaati makhluuqaadka ilaahay abuuray ka mid ah khuruujun ka baxitaan uma sugna camaa shaa'ahu wixii ilaahay doonay uu ka baxo waqadarahu waqadaa wixii ilaahay qadaray oo uu xukumay wax ka hoos baxayaa ma jiro oo taasi marka waxa weeyaan waa islaamnimada caamkaa ama cubuudiyada caamka ah oo islaamnimada kawniga ah mashii'ada ilaahay kawniga ah inay makhluuq oo dhammi ku hoos jiraan oo u hoggaansan yihiin alla subxaanahu wa tacaala oo cubuudiye idiraari ah maa shaa allahu kaan wamaa lam yashaa lam yakun wixii ilaahay doonaba ahaanaya waxa ilaahay doonin ahaan maayaan walaa xawla walaa quwata lahu ilaa bi xeelad uma sugnaanin ay maaragtay waxay ku jiraan kaga dhex fakadaan walaa quwata awood ay waxa wanaagsan ay haystaan ku ilaashadaan ilaa bihi alla mooyaane ma helayaan makhluuqaadka dhammaantood wa huwa alle rabbulcaalamiin uunka dhan rabbigoodii weeyaan uunka dhan isagaa rabbi u ah wa maliikuhum boqorkoodii weeye oo uunka dhan isagaa boqorkaa alle yusarifuhum wuu ku tasarufayaadoo wuu ku rogrogaya uu maamulayaa kamaa yashaau siduu doono siduu doono ayuu alla subxaanahu wa tacaala u maamulaya wa huwa isagu khaaliqum kii abuuray weeyaan kullihim dhammaantoodba dhammaantood isaga abuuray alla subxaanahu wa tacaala wa baari'uhum kii bilaabay weeyaan oo abuurkooda aan cid ugu horreyna bilaabay weeye alle wa musawiruhum kii suureeyey oo ahaysiiyey muuqaalka ay iska saaran yihiin ay isaga rakiban yihiin allaha ku suureeyey ee ku abuuray weeyaan wa kullu maa shay kulligii siwaahu isaga ka soo hadhayna fa huwa marbuubun waa mid rabbi loo yahay wixii isaga ka soo hadhay addoommo weeyaan rabbi baa loo yahay masnuucun waa mid la sameeyey maftuurun waa mid la abuuray faqiirun waa mid baahan muxtaajun waa mid baahan mucabadun waa mid la addoonsaday oo la layliyay oo addoon lagu kor soconayo oo la maamulaya ah maqhuurun waa mid la qaharo oo maxaanku la qasbayo oo isagu markaa aan lahayn yacani awooddiisa aan isku maamulaynin marka intaasoo wuxuu ku tusinaya khaaliqiya makhluuq kala duwan oo adduunkana ilahay inu isagu maamulayo wixii ka soo hadhayna inay la ku hoos jiraan oo wax ka hoos baxyaana jirin oo wax la abuuray wax la maamulaya ay yihiin wa huwa subxaanahu alla sahnaantiisa alwaaxid waa alla keliya alqahaaru waa alla qaharin badan oo khasbaya oo muquuninaya oo socodsiinaya makhluuqaadka allah wuxuu doono ku samaynaya weeye alkhaaliqu ka abuuray weeye alla subxaanahu wa tacaala albaari'u kii bilaabay jiritaankooda weeye almusawiru ka suureeyey weeyaan ee muuqaalka ay u samaysan yihiin makhluuq waliba allah u suureeyey oo muuqaalka u yeeli weeye wa huwa alle wain kaana haba ahaado qad khalaqa kii abuuray maa khalaqaw wuxuu abuuray biasbaabin asbaab midkuu abuurayba ha ahaadee fa huwa khaaliqu sabab sababta kii abuuray weeyaan walmuqadiru lahu ka ku qadaraya ee jaangoyne wixii sababtani keentay ka qadaraya isaga weeye wasababu sababtuna muftaqiru ilayhi isaga ayay sababtuna u baahan tahay kaiftiqaari lmusababi sida ugu baahan yahay shayga maxaanku la saabeeye la sameeyeyba sababta ku yimi isaga qudhiisu sida ugu baahan yahay alle subxaana wa tacaala walaysa fi lmakhluuqaati makhluuqaadka kuma sugna sababun sababi kuma sugna sababtaasoo mustaqilun madax bannaan bificli khayrin khayr samayntii la madax bannaan walaa dafcu durin dhib riixisteedna la madax bannaana ma jirto halkaa nuqdo muhimu ka hadlayaa oo wuxuu rabaa inuu kuu sheego sabab kasta oo adduunkan ilaahay isaga ayaa makhluuqaadka isagaa abuuray isagaa haysiiyey laakiin haddana wax badan uu samaynayo asbaab iyo musababaad buu yeelay wax asbaabo ah ayuu u yeelay marka wuxuu rabaa inuu kuu sheego wax kastoo sabab ah oo markaa ilaahay uu ka dhigay sabab iyada keligeed iskuma fidla oo sababtaa keligeed wax samayn mayso haddaanay hebin maxay dee cid musabiblasbaaba musabib lasbaab asbaab oo dhan ka ahaysiinaya waa allah subxaana wa tacaala roob baa soo da-aya baad buu soo saaraya baadka soo baxay beeraha iyo eh, baadka dhulka ka soo baxay intaba waxaa sabab u ah maxaa sabab u ah roobka soo da-ay roobka soo daay laakiin roobkaas soo daay keligii ma aha ka waxaan soo saaray ee waxa weeye sababtaa nafteedu roobka ay allah bay u baahan tahay inuu ilaahay geliyo ina wax soo saar waayo roob bant meel badan ku dhaco habaanin ka soo baxay meel badan ku dhaay waba ka soo bixi maayaan meel buu ku dhacay waxba ka soo baxaya soma aragtid marka waxa weeyaan dee sababtu keleedu wax ma qabanayso sabab madax bannaan oo say doonto u tasarufaysaa ma jirto ilmaha dhalanaya ilmahaas ilaahay muxuu sabab ka dhigay maxay guur waxa la yidhaahdo oo lamaane lab labiyo dhadig oo isu yimi baa ilma ka dhex dhaalanaya marka isu tagaa keliya miyaa ilmahani ku yimi oo shaygan soo baxay ma intaasuma ku yimi jawaabtu waa mada ee waxaas hore waxay ku hoos jiraan ilaahay doonistiisa iyo mashii'adiisa waayo kuwa badan oo reera leh oo isqaba oo waxba dhalayn waxba la siinayn ilahay so ku leeyahay eh, waxaa weeyaan eh, yahaw liman yashaaw inaahan wayahaw liman yashaaw aلذukuura aw yuزawijuhum dukraana wainaahan wayajcalu man yashaau aqiima markaas asbaabu keligood sabab madax bannaan oo khayr keeni karta sabab madax bannaan oo dhib riixi karta intaa midna ma jirto ee dhammaantood waxay soo iskalayaan maxay ilaahay subxaanaه wa tacaala awooddiisa bal kullu maa shay kulligii huwa isagu sababun sabab ah fa huwa isagu muxtaaj wuxuu baahan yahay ilaa sababin aakhar sabab kale ayuu u baahan yahayoo yucaawinu kaalmeeya wa ilaa maa kiibuu baahan yahay yadfacu canhu ka difaaca addidda waxaa ka soo hor jeeda alladii didkaasoo yucaariduu ka hor imanaya wa yumaanicuhu diidaya ishortaagaya halkaana wuxuu u yani ilaahay wuxuu ku xidhay shay kasta sabab buu u yeelay sababtaas nafteedu maanica isna jiraya shay maanicah oo markaa maanica isnaysa waa mid waa did oo sababtaas inaan iman bay ka hor imanaysaa markaa si w si wixii u hirgalaan sababtiina waa in la helaa maanicna meesha ka baxa tusaalaha wa lagu fahmaayo haddii aad rabto beer inaad falato meel baad beeranaysaa asbaab baa loo baahan yahay dhulkii waa inaad faagtaa oo ama ad adu gacantaada ula tagtaa ama tractor iyo wuxuun maarata baalaa kan cagaf iyo waxaad gelisaa su maarata biyihii waa inaad ku sii daysaa abuurkii waa inaad ku daadisaa waasuna waa asbaab haddana waxaa jiraya dee shay kale oo did ah baa jiraya waxaa laga yaaba cayayaan intaad dibaa soo baxdo cayayaan baaba kaaga kacayo oo wixiiba cunay damka siinayo oo waxbaa kugu dhaanaya waa inaad la dul taagantay markaa shaygaa w sabab kale oo caawinayso maxay ah cayayaanka waxad kulaysa waad ka buufinaysaa ado waaad raadinaysa da way madrasanaysa ado baad ku jirtaa warka waa fahantay soo ma qofkii iraaduu leeyahay doonis awood buu leeyahay waa ordaya waa ciimaya xanuun baa ku imanaya qadarka ilahi u xanuunsaday sabab xanuun baa ilahay sababka cudur baa ku dhashay sabab baa ilahay ka dhigay sababka ad u baahanto maxay ah udid ah dawooyin baad raadsanaysaa cudurkaas dawa lagu siinaya waa meesha ka baxaysa waxaasoo dhan maxay ku hoos jiraan ilaahay subxaana watacaala maamulkiisa khudadiisa markaas markaasuu ku leey wahuwa subxaanahu waxdahu keligii ayaa alghaniyu allaha deeqtoome waa keligii can kulli maa siwaahu wixii ka soo hadhay oo dhan ciddii ka deeqtoontay oo aan cidna u baahnayni waa allah laysa lahu mabama sugnaanin shariikun cid ku lamaan shariigaasoo yucaawinu u kaalmeeya walaa didun mid ka soo horjeedana yani ma laha kaasoo yunaawiyu colaadiya wayucaaridu mucaaraday ka hor yimaadaan laakiin wax kastoo asbaab maxaynu sheegnay asbaabtii sabab mucaawina caawisoo kale u baahan tahay sababtii did bay yeelato wax ka dhiciya u baahan tahay laakiin allah isagu keligii baa wax ka oo dhan ka maarmay oo wahuwa yaa ayuha annaasu antum fuqaraau ila allahi wallaahu huwa alghaniyu wa haniyun fii daatihi daat ahaan buu hodan u yahay oo makhluuq oo dhanba uma baahna cid ka hor iman kartaa ma jirto laa raadda liqadaa'i laa mucaqiba lixukmi walaa raadda liqadaa'i xukunkiisa waxa ka daba tegaya maxaad allahu saa u yeesha waxa mutacaqiibinaya waxa radinaya maxaa saa u yeesha maxaad caynkaa u yeesha saasaa habboonayd bani aadam kastoo wax ismooda boqor iyo madaxweyne iyo mid baa sheegtay waa la daba taaganya saas maxaad u yeeshay saas ma habboonayn caynkaas habboonayd dabaad shaacaysaa allah mada wa huwa alaniyu waxdahu alghaniyu can kulli maa siwaahu laysa lahu shariikun yucaawinu walaa didun yunaawihu wayucaaridu qaala tacaala alla wuxuu yihi qul afara'aytum maa tadcuuna min duuni illaah qul waxaati afara'aytum baliiga warrama maa tadcuuna waxaa caabudaysaan min duuni illahi alla sokadii in araadani allahu haddii alla ila doono bidurin dhibaato hadduu ila doono hal hunna mayin waxaa caabudaysaan alla sokadii kaashifaatu durrihi dhibkiisa alla ila doonay kuwa iga faydaya ma yihin aw mase araadanu ila doono biraxmati naxariis hadduu ila doono hal hunna ma yihin mumsikaatu raxmati naxariistiisa kuwa iga qabanaya oo iga celinaya ma yihin oo aayadkaa waa tahayd maa yaftax illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika laha haddii ilahay naxariis kuu furo haddii cilmi lagu furayo haddii awlaad lagu furayo haddii maal lagu furayo haddii amni lagu siinayo wax kaa celin kara ma jiro maa yaftax illaahu inaams min raxmati falaa mumsika laha wax kaa qaban kara haddii la yihahdo qofka kana loo gurmado oo xagga rabbi lagaa siinayo khayr fara badan lagu furayo wax ishortaagi kara ma jira uunka dhan hadday isu tagaan inay fahmada ilaahay ku siiyey cilmiga ilaahay kuu furay awlaadda ilaahay ku siiyey maalka ilahay ku siiyey caalamka dhan hadday isu tagaan inay kaa qaadan kaama qaadi karaan wamaa yumsik faraa murseela wuxuu alla kaa ceshado oo kuu diido oo aanu ku siinaynin uunka dhan hadday isu tagaan gurmad lagu ilaa loo fidiyo deeaada lagu caddayn kari maayo waxba lagu tari kari maayo lagunama doonin bi waa ictiqaadka la rabo qofka muuminka ee qur-aanka markuu akriyayo caqiidada noocaasa inuu qaato baa la doonaya wuxuu noqonayaa wuxuu ku noolaanaya habi buu ku noolaanaya wuxuu ku noolaanaya jawi haadi ah khalkhal iyo naxdin dhaqaalo nolol u baqi maayo nabadgelya xumo u baqi maayo gaajo u baqi maayo awlaad u baqi maayo waxaa weeyaan wax u baqi mato rabbigii buu ku xidhan marka waxaa le kun waxaad ku tidhahdaa war haddii dhibiga dheefyaa la hela haddiiba alla dhibi la maago maxaa qaban kartaa waxaa caabudaysaan wax tarayaan oo haddii naxariis layla maago oo xagga rabbi layga anfacayo wax iga qabsan kara naxariisa ma jira qul waxaad xasbi allah alayhi yatawakalu lmutawakiluun xasbi allah xasbi kaafigaygu allaahu alla wey allah baa igu filan allah baan cuskanaya waa qaalaha ibraahiimu xiina ulqiya fi الnaar xasbi allaahu laa ilaha illa hu alayh tawakaltu allahu ilahay markay dabka ku tuureen ee laysugu tegey ayuu yihi xasbi allah oo nabiyu lahi maxamed baa yidhi iyo muuminiintii markii la ina annaasa eh, qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaaluu xasbuna allah xasbuna adoon warkaas araba ilah baa kuu filan halkaa inaad qabsataa lagaa doonayaadoo meel kale aadan baaradeyn un xasbi kaafiga allah wey caleyhi alle korkii yatawakal almutawakkiluuna yatawakal waytarasarat almutawakiluun qaala tacaala alla wuxuu ihi wain yamsaska allaahu allah hadduu ku taabsiiyo bidurin dhibaato hadduu ku taabsiiyo falaa kaashifa lahu wax kaga faydayaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane yaa kaa seer kara wan yamsaska bikhayrin wain yamsaska bikhayr khayr hadduu ku taabsiiyana fa huwa alla calaa kulli shayin qadiir ay qaadirun wax kasta allah kale ee awoodo wey marka wuxuu qofka muminka aaminayaa dhib iyo dheefba xaggiisa ka timaada oo sharkana ilaah baa laga magangalaa khayrkana alla laga dalbaa wa tacaala can alkhaliil qaala wuxuu uhi yaa qawmi qowmkaygiyow ama tolkayow innii anigu bari'un beri baan ka ka'ay mima tushrikuuna mima eladiikii tushrikuuna ay tushrikuuna bihi wاlxadfu cindahum kafiiru munjali fii caa'idin fii caa'idin mutaصilin in intasab bificlin aw waصfin kaman narjuu yahab narjuuhu yahab oo markaa dee caa'idkii waa maxduuf xaaladiisi wey mima tushrikuuna bihi inii wajahtu wajhiya liladii faطara الsamaawaati inii anugu wajahtu waan u jeediyey wejhi wejgayga liladii alii baan u jeediyey faطara الsamaawaati samaawaadka uumay walarda dhulyaal uumay xaniifan xaalaana mid ka soo iilanaya diimaha baailkaa dhammaantood oo taxaqa u sawiraya wamaa ana anigu miihi min almushrikiina kuwa mushrikiinta ah ee ilaahay subxaana wa tacala cidla waajiraya kuwa ka mid ah. waxaajahu qowmu qowmkiisii ayaa la dooday qaala wuxuu yidhi atuxaajuunnii fi illaah ma waxaad igula doodaysaan fi illaahi ay fii amrila ilaahay amarkiisa fii tawxiidihi yani maad igula doodaysaan fii sha'ni maad igula doodaysaan waqad hadaani qad hadaani way hanuuniyey isagoo i hanuuniyey may aniga ila murmaysaa walaa akhaaf ka cabsan maayo maa tushrikuuna bihi waxa u shariik yeelaysaan ilaa an yashaa'a rabbii ilaa walaakine an yashaa'a rabbii rabbigay inuu doono shayan shay inuu doono dee taa akhaafa oo ka cabsanaya wey oo isnaag hadda muqatic ka dhigto mashii'atu rabbii haddii rabbigay waxayla doono inuu kulla shayin cilmaa wasica rabbi rabbigay waa koobay kulla shay shay dhammaantii cilman ogaalba ku koore oo cilmiga waa tamyiiz muxawal can ilfaacil ay wasica cilmu rabbii kulla shay wasica cilmu rabbi rabbigay cilmigiisu wuxuu waasicnooday oo uu koobay kulla shay shay dhammaantii waa tamyiizkaas muxawal can ilfaacil wasica taqdiirkiisu muxuu noqday wasica cilmu rabbii ya kulla shay rabbiga cilmigiisu wuxuu waasac noday maxay kulla shay shay dhammaantii waayo afalaa tatadakaru miyaydinaa waansamayn wakayfa sidee baan qaaf ugu cabsanayaa maa ashraktum waxau sharig yeeshaan alle walaa takhaafuuna aydinaan uga cabsanaynin annakum idinku ashraktum billaahi alla inaa u sharig yeesheen maa shay a ugu sharig yeesheen lam yunazil bihi aanu ku soo dejin calaykum korkiinna sulطaanan waxujaa oo aan waxay ku soo degin oo xagga alla ka iman caqiida baaطila wey oo maa lam yunazil bihi calaykum sulطaanan maxaa kaloo u daliila aye qisadii yuusuf yaa xusta ya waka arbaabu mutafariquuna khayru am illaahu waaxid اlqahr ma tacbuduuna min duni ilaa asmaءa faayu lfariiqayni labada kooxood koodeebaa axaqu muta biاlamni labada kooxood waa kuweyda ya muuminiinta mushrikiinta labada kooxood yaa mudan axaqu biاlamni in amni la siiyo yaa u gar oo xaq u leh in kuntum haddaad tihiin kuwa wax garanaya xog markaasaa la aladiina aamanuu kuwii xaqa rumeeyey oo walam yelbisuu iimaanu iimaankood aan ku dhigayn biulmin ulaaia kuwaas lahum اlamnu kuwaasaa nabadgelya u sugnaatay wahum alxaalum iyaguna muhtaduun hanuusan وفي صحيiن waxaa ku sugan can iبن mascuud laga wariya radi الlahu canhu qaala أna hadihi الآية aayadani lamaa naزلت markay soo degtay shaqa dalika arrinkaas wuxuu ku adkaaday calىa أصxaabi النabiyi sal asxabti rasul ku adkaaday wa qaaluu waxay yidhaha ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ayunaa lam yalbis iimaanahu waa kee kaayaga aan ku dheehayn iimaankiisa bidulmin dulmi aan ku dheehayn oo markaa dulmigiisu kay u qaateen dee dulmigu ulmi ulmu اlinsaani nafsi iyo ulmu linsaani yani maarata hayra iyo dulmiga shirkiga waa saddeaa nooc nafsiga inuu dulmiyo hayr inuu dulmiyo muslim inuu dulmiyo ama reerkiisa u dulmiyo cid kale u dulmiyo iyo dulmiga weyna dee shirkiga markaa kuwa kale macaasiha mid ka mid a ah buu qaatay waa kay qofkaan dulmi ku dhacaynin markaasaa wuxuu rasuulku yidhi faqaala wuxu uhi innamaa huwa ashirku baa loo jeedaa alam tasmacu miyaydaan maqal ilaa qowli cabdi addoonka qowlkiisii addoonkii saalixa qowlkiisii uu yidhi ina shirka la dulmun cadiim waa kuma adoonkaas shirku la dulmun dulmi weeyaan dulmigaasoo cadiimun weyn marka noocan tafsiirka maxaa la yidhahda markaad anwaacu tafsiirka barateen ya tafsir qur'aani bisunna soo ma ama qur'aani biqur'an waa la odhan kara lakin dee rasuulkaa fasiraya ya marka tafsiirkii aayadda maxaa loo jeeda aladiina aamanuu wala yabnu simaanum biulmin maxaa looga jeedaa rasuulkaa fasiray markaas wuxuu u daliishaday waibraahimu alkhaliilu imaamu lxunafaa'i almukhlisiin waibraahimu ibraahimka alkhaliilu khaliilka ahaa ee alla kii jeclaa ah imaamu lxunafaa'i weeye xunafada kuwii munkar oo dhan ka baadil o dhan ka soo iishay oo tawxiidka u soo iishay imaamkoodii weeye xulafadii almukhlisiina mukhlisiinta ahaa ee ilaahay diinta u khaalis yeelayey xayu buuxia xayu meeloo buuxia la soo saaray nebiyullaahi ibraahim waqad abaqa walxaal qad abaqa uu daboolay alarda dhulka korkiisa diinulmushrikiin mushrikiinta diinteedii ayaa adduunkao dhan ba dabooshay oo shirkigoo intishaaray baa la soo diray nebiyullaahi ibraahim calayh isalaam qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waid ibtalaa ibraahima rabbuhu bikalimaatin faatamahunna marka ibraahim oo dee e, e, ambiyada intooda badan aabba u ahaa oo diintii haysto o dham dee diinta nabiy llahi ibraahim ay noqonayso dad badanna tarankiisa ay ahaayeen baa laga warramay waid ibtalaa ibraahim wadkur xusid wakti ibtalaa ibraahiima ibraahim uu imtixaamay rabbuhu rabbigu imtixaamay bikalimaati uu ku imtixaamay oo faatamahunna uu dhammaystiray waibraahimu aladii wafaa qaala wuxuu uhi innii anigu jaaciluka waxaan kaa yeelayaa linnaasi dadka waxaan kaaga yeelayaa imaaman baan kaaga yeelaya waa imaamatu diin inaad ummadda hoggaamiso oo qaa'id iyo qudwo lagu daydaan kaa dhigaya markaasaa dee dad dhalay iyo tarankiisa markaa ka hadlo qaala wuxuu yidhi ibraahim wa min durriyatii ay wajcal waxaad ka yeeshaa durriyadaydana yaani aimatan ka yeel qaala laa yanaalu gaadhi maayo cahdii ballankaygu gaadhi maayo aaalimiina kuwa gaaloobay gaadhi maayo ulmi waa kufaartii gaaladii min uriyatiima wamin uriyatiima muxsinun waaalimun nafsi marka waxa weeyaan kuwa markaa mu'miniintaa yunbaa imaamatu diin loo ogoliyey laakiin duriyada wixii gaalo ah imaamo looma ogolaan fa waa caddeeyey ana cahdahu ballankiisu bilimaamati imaamo lagula ballamay laa yatanaawalu cahdigaasi gaari maayo aaalima kii aalimka oo ah. kii aalimka ee gaaloobay cahdigaa gaari maayo falam yamur illahu allama amrin subxaana an yakuuna aalimu aalimku marka waa iraadadii sharcigayd baa loo jeeda amarka harciga baa loo jeeda lakin de gaala waa madax u atay sooma gaal adduunka waa haysata madaxna waayi lakin waxaa laga hadlay o laleeyahy cahdigan aan gaadhayn ballankii shareecadu ay ogolayd sa ilaahay rabo gaalka marka looma ogola laa yakunu aalimu imaama yani imaam u noqon maayo ummadda kii daalimka wa acdamu dulmi ashirku dulmina waxa weyn maxay shirka markaa gaalku muslimiinta miyaa gaal madax noqonaya ya jawaabtu waa mada wilaaya caama yeelan maayo looma ogolaa wilaaya khaasa wilaayadii xarbiga dagaalka islaamka gaalku inuu hogaamiyaa looma ogola ma banaana wilaayat alqadaa'i walxisba inuu maxkamadii gaalku qabsado oo inoo soo fadhiista halkan sidii gaalka ingiriiska waddankan haystay maruu isag meelaan haysta ukumayay inuu ku fadhiisto gaalku oo qaanuunkiisa ku xukumana wilaayadaasna lama ogola oo ansixi wilaayatu nikaaxna looma ogola inuu dad muslimiina weli u noqdo oo lea gaalka ha la weydiista gabadhii baa inuu bixiyo muslimada ahayd wilaayaad kuma laha ismaaragtid oo wilaayadii booliska loo dhiibi maayo ummadda islaamka ciidankooda iyo maaragtay booliskooda iyo gaal loo dhiiban maayo marka waxa weeye laa yaraa alcahdi aalimiin halkaasaa la mariyey wuxuu yidhi waqaala tacaala ina ibraahima ibraahim kaana wuxuu ahaa ummatan buu ahaa yacni mid lagu dayda ayuu ahaa mid khayrka ummadda bara ayuu ahaa qaanitan buu ahaa mid mudiicsan oo hoggaansan ilaahi la hoggaansan xaniifan buu ahaa mid soo iishay oo diimaha baadilka ona ka soo iishay xaqa u soo iishay buu ahaa walam yaku ma ahayn min almushrikiina mushrikiinta kama mid ahayn oo dee waa yahuudda iyo nasaara sheegatay inay nebiy llahi ibraahim ay diintoodii ay diintiisa haystaan oo ay xaqa ku taagan yihiin oo ay daba waxaasay sheegteen meesha laga saaray oo walumatuna waxaa looga jeedaa buu yidhi huwa mucallimu اlkhayr khayrkaka dadka bara ayuuha alladii kaasoo yu'tamu bihi lagu dayrayo kama ana alqudwata kudayashadu ana alqudwata suuha qudwo alladii yuqtadaa bihi lagu daydo oo lafdigaa umma macaanidisa waxaa ka mida alqudwa iyo kudayasho maxaa ka mida macaanideeda ya ya milla ayaa ka mid a maxaa u daliila ina wajadnaa abaana calىa ummatin wa ina calىa ahaarihim zaman baa ka mid ah wadakara bacda ummatin ay bacda fatrati min azaman maxaa ka mid ah ya imaamka de waa kan ina ina ibraahima kaana umma macnaa imaam buu ahaa طaa'ifa fi kuli ummatin laba fi kul umati rasuula saa wey aayadda ina haadi ummatukum ummata waaxida waa diinogow ina haadi ummatukum yani haadii ummatukum diintiina wey waan soo mar hormarinaya wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina wla annaasi dadka ka u mudan biibraahim ibraahim u mudan lladiina kuwii weeyaan khabarkii ibnakaas ladiina kuwii weeyaan wa bacda daati اlkasri tasxabu اlkhabr wakiilaa moogta tascab alkhabar laama ibtidaain inii lawazar inii lawazar ya ina ina awla naasi laladiina kuwii ayaa maxaan ku dhahdaa awla wa u mudan ibraahim itabacuu raacay iyo wahaada nabiyu nebigaas waa nabiy llahi moxamed waa min baab cadfu alcaami caleesh cadfu alcaami cala alkhaas awla annaasi uu dee soo geliya maxamed nabiy lahi moxamed ka u mudan ladiina iyo whaada الnabiyu iyo waladiina dadka aamanuu rumey xaqa wallaahu alleh waliyu اlmu'miniin mu'miniinta weligoodii xigtadooda iyo ka maxaanku dhahda arrintooda maamulaya wey alle qaala tacaala maa kaana ibraahim ibraahim ma ahayn yahuudiyan yahuudi ma ahayn walaa nasraaniyan nasraare iyo kiristaanna ma ahayn walaakin kaana wuxuu ahaa xaniifan buu ahaa mid toosan buu ahaadoo diin baadilka ka soo hishay musliman buu ahaa mid hoggaansan wamaa kaana ma ahayn min almushrikiina mushrikiinta ka qaala tacaala wa qaaluu waxay yidhaahdeen kunuu huudan aw nasaaraa tahtaduu yahuud noqda ama nasaara noqda yahuud waxay tihi nasaara noqda yahuud waxay tihi yahuud noqda waad hanuunaysaan nasaarna waxay nasaara noqda waad hanuunaysaan ya iyaguna way ismaageen waxay yidhahdeen wa qaalat ilyahuudu laysat inasaara calaa shay wa qaalat inasaara laysat ilyahuudu calaa shay qola qolo waxuma ogola soo maaragta qul waxaad tidhahdaa bal iska dhaaf waxaase millata ibraahiima xaniifan natabic waxaanu raacaynaa millata ibraahiim nabiy llaahi ibraahim diintiisaanu raacaynaa xaniifan xaal u yahay ibraahiim mid ka soo ishay diimaha baadilka oo mudaafu ilayga wax lagama xaaleeyo laakiin xaalado gaaraa jira oo marka mudaafku juzun min almudaaf ilay yahay ya walaa tujiz xaalan min almudaaf ilah ila ida اqtadaa almudaafu camala min saas kale marka waxa wey xaniifan xaalu yahay ibraahim wamaa kaana maahay min almushrikiin quuluu waxaa tihan aamanaa waan rumaynay billahi allah rumaynay wamaa kii baan unzila ilayna lagu soo dejiyey oo qur-aanka iyo sunnihiia wamaa unzila wamaa kii baan unzila la dejiyey ilaa ibraahima lagu dejiyey wa ismaaciil lagu dejiyey wa isxaaqa wa yacquuba wala asbaati asbaat maxay yihin ya awlaadiida iyo bani israaiila waxay dhaleen jilibadii reerhiid ambiya ka soo dhex baxaysa ya ambiya bani israil ciidka وaطacnaahum اثنatي caشhaرa asbaaطan umama saalixuun ma tiya iyo wamaa kii utiya la dejiyey muusena ilaams lagu soo dejiyey wa ciise ciise lagu soo dejiyey baan rumaysanahay weeye wamaa kiina waa rumaynay uutiya الnabiyuuna ambiyada la siiyey min rabbihim rabbigood xaggii laga siiyey laa nufariqu kala gey mayno bayna axadi minhum axad iyaga ka mida ka dhex saari mayno kala kuri mayno wanaxnu lahu muslimuun wanaxnu anagu muslimuuna kuwa hoggaansan baanahay lahu lilaahi u hoggaansan waqad habata waxaa sugnaaday fi saxiixi kitaabka saxiixa waxaa ku sugnaaday an nabiyi sala allahu alay wasalam waa muslim ana ibraahiima nabiy ibraahim khayru lbariya bariyada kii u khayr badnaa inu marka laga yimaado nabiy muxamed fa huwa isagu afdal ambiyaa ambiyada ka u fadli badan weeye nebiy ibraahim bacda الnabiyi salى اllahu alayh wasalam bacda nabiy llahi moxamed wa huwa isagu khaliil اllaahi waa kii ilaahay uu jeclaa waa kii ilaahay jeclaa ayaa loo jeedaa oo markaa dee khaliilullaahi buu ahaa waxa weeyaan ilaahay baa u doortay arrintaana labada khaliilka ahaana waa ibraahim iyo iyo moxamed waqad habata waxaa sugnaaday fi saxiix waxaa ku sugnaaday can nabiy sal اllau alay slam min ayri wajhin wj hal waj wax ka badan annahu qaala inuu yidhi ina allaha itakadanii ina allaha alla subxaana wa tacaala itakhadanii wuxuu iga yeeshay khaliilan buu iga yeeshay kama itakhada ibraahiima khaliilan sida ibraahim khaliil uga dhigtay oo markaa khullada alkhullatu maxay tahay macnaheedu aclىa anwaaci اmaxaba haddii maxabada la qaybqaybiyo jacaylka meesha ku dhammaata khulla la yidhahda qad khallalta maslaka ruuxi minii wabida sumiya alkhaliilu khaliila kuso socdaa casharka kuji kugu taalla meesha la socod fiican tahay eh, marka waxa weyaan khulladu waa alaa aclaa anwaaci almaxaba maxabada meesha u sarraysa ayaa la yidhaahdaa oo idaa wasala wasalat ilmaxabatu fii suwaydaa'i qalbika markay gasho yaa halka qalbiga meesha ugu khatarsan halkay taabato jacaylka halkaa gaadha baa khulo la yidhahda marka nabiyu moxamed iyo nabiyu llaahi ibraahim qalbigoodii jacaylka alle ayaa buuxshay wax kala geli maayaan marka kale waa tabac somaali cid kaloo markaa khulladaa la siin kara jacaylka noocaasee meesha dhabtaa taabanaya buuda qalbiga taabanaya cid kale ma lahaan alla lahay waa soo ma macnaha khuladu halkaa dhadhanso weligaa yani waa jacaylka meesha ugu sarraysay cid markaa halkaa la siin kara khaanadaas nebiga agtiisa nabiy llahi moxamed iyo nabiy llaahi ibraahim meesha wax la siin karo oo qalbiga halkaa laga gelin karo oo makhluuqi ma jiro allahum baa iskale halkaas labadaasoo keliyaana khali khaliilullaahi ahaa xitaa rusha kale ma lahayn suma gara wa qaala sala allahu alay sl rsulku wuxuu yidhi low kuntu haddaanahay mutakhidan mid yeelanaya min ahli lardi dhulka dadka ku nool haddaan ka yeelan lahaa khaliilan ladtu abaabakra khaliila ladakhaltu abaabakrin abaabakr baan waxaan ka yeela khayl ka dhigan laha walaakina saaxibakum saaxiibkiin waa khaliil اllah oo dee rasuulku makhluuq ilaahay abuuray wuxuu u jeclaa yuu u jeclaa abubakr sidiq radi allahu canhu soma aragti ay markaa haddaan cid yaanay buu isaan ka dhigan lakin ma waa khaliil اllah yacni nafsahu laa yabqayanna yaanu ku baaqi ahaanin oo harin fi lmasjidi masaajid gudihiisa khawqatun kadin iyo ilin laga baxaa yaanu baaqi noqonin ilaa suddatan la awdo ilaa khawqata abibakr abubakar kadinkiisa albaabka gurigiisa ka gala mooyaane kaa mooya inta ka hala awdo oo halkaasna waxaa ishaare ay ka tahay imaamadii hay waa ishaare marka imaamadii bay ka muakan waaye alaa hooye waina man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey kaanuu waxay ahayd waa yahuudiya nasaara yatakhiduuna alqubuura xabaalaha waxay ka yeelanayeen masaajida ayay ka dhigayeen xabaalaha alaa falaa tattakiduu ha ka yeelanina alqubuura xabaalaha masaajida ka yeelanina fa innii anigu anhaakum can dalik arrinkaa waan idinka reebayaa buuri wa kullu haadaa kuwaa dhammaantood fi saxiix bay axaadiidaasi ku sugan yihin waay wuxuu yidhi wa fii waxaa ku suganaa annahu qaala daalika arrinkaa inuu yihi rasuulku hadalladaa qabla mowtihi biayaamin intaanu dhiman ayaamo yar koor markaa u ka digayo markaa dee dardaaran weyn u geysanayo xabaalaha la dawaafayo iyo waxaa maaragtay lagu dhegan yahay arrimahaasoo dhan buu ka digayaa soo maaragtid wadaalika kaasina waa min tamaami risaalatihi risaaladii lala soo diray rasuulka taamnimadeeday arrintaasi ka mid tahay waayo rasuulka dee daaci ahaa nasteex buu ahaa mucallim buu ahaa yaa ayuha yaa ayuha الnabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiira wadaaciya ilى اllahi biidnih wasiraaja muniira marka ilaa geed uga imanaysay markaa dee waxba kama hadhin waxba ma reebanin waa risaalada dhamaystirkeeda bannaanka ayuu markaa soo dhigay isagoo markaa u faahfaahinaya oo ka hadlaya o u caddaynaya arrintaa markaas muhimmada ay leedahay markaa wuxuu yidhi faina dalika tamaama taxqiiqi mukhaalatihi lilah faina dalika arrinkaasi oo waxyaabaha la iska reebaya u ka waramay waxa weeyaan taxqiiqi mukhaalatihi lilah yacni khaliilnimada uu ilaahay u leeyay jacaylka ilah uu jecel yahay dhabaynteed iyo xaqiijinteeda weeye allatii taasoo asluhaa khulladaasoo asalkeeduna maxabatullaahi alla jacaylkiisa u yahay lilcabdi addoonkiisa uu jecel yahay wa maxabat lcabdi addoonka jacaylkiisi weeye lilaahi alla uu jecel yahay khilaafan mukhaalifiina xaalaan khilaafayno liljahmiyati khilaafayno oo marka halkaa wuxuu ka hadlayaa dee arrinta noocan oo e, e, dhammaystiranka khullada iyo jacaylka ilaahay la jecel yahay allahna addoomihiisa jecel yahay waa arrinta waa tawxiidka waxaana laga digay shirki baa laga digey iyo daraa'icu shirki wixii wasiilo u noqonayey xabaha la dawaafa iyo waxyaabaha wixii wasiilo shirkiga u noqonayey oo qulubu fi saalixiin w ilaha almaala marka waxaa weeya waxaa halkana soo gelayaa saddex daa'ifuu radinayaadoo raafidadii shiicada ahayd iyo niman kale ee jahmiyada iyo niman kale suufiyada marka jahmiyadu waa kuwa dee sifaadka ilaahay diidan maxaba ma ogola marka khulladheh ama dheh miday doontaba ha aatee ma ogola oo marka la yidhaha laga hadlo cilaaqada ka dhexaysa qolyaha xitaa kale ee dima shaacira iyo kayrkoodba maxabada ilahi u sugi maayaano waxa weeyaan iraayatu hawaab iyo ya abaalmaris waxaas ku sheegaya taxriif way taxriifiyeen markaa naska marka waa iyagu waa cilaaqada ka dhexaysa khaaliq iyo makhluuq waxay noqonaysaa waa cilaaqat lmucaawada bayna albaayici walmushtari ya baayici mushtari wa ka dhexeeya waa la kala iibsanaya addoonku marka waxa weyaan waxbaa sawaab la siinaya waxbu la yimaado wanaagsan wixii uu leyn waayo waa waa waayaya waxa uu helaya laakiin wax le kalgacayl iyo maxaba iyo khulla iyo waxaas meesha ma taalla ba marka wuxuu le khilaafsanaya jahmiyada wفي ذلika تaxقiiqu twxiid الlah wفي dalika arrinkaa waxa ku sugan marjicu damiirku nahyigaa la itikaadu qubuuri masaajid wa fii dalika ka ah taxqiiqu tawxiid ilahi baa ku sugan tawxiidka ilaahay oo la xaqiijiyo waan laa yacbuduu inaanay caabudin ilaa iyahu isaga mooyaane wa raddun baa ku sugan la radinayo calaa ashbaahi lmushrikiin kuwa mushrikiinta shabbaha koyaa sheegaya sufyadii maantoona xabaalahay dul fadhiyaan oo ay duulaygaraysanayaan oo qaar baa iska dul ku dul tukanaya iska dul yuuraba ya qubadaha waaweyne dee ay dhigtaaneen meelaha qaarkood ilahay dhulkan waa ka dhameeyey waxaas da waaa laga wadanka meelo badan da lakiin meelaha weli ay durbaanku saa ulaaban babanaya calankoodu waa noocaasa khariban oo eh, dacwadda diinta in dadka ummadda la gaadhsiiyo oo laga fujiyo shirkiga shirkul maqaabir muhiimadeedu ma sahlana qofku xoroobiya maayo intuu dul fadhiyo maaragtay qabriga oo uu leeya weligan baan barakaysanaya caqlina keeni maayo cibaadana la iman maayo saxan waa munxarif marka waxa weeyaan waa waa waa dee siyaabaha lagu burburay ka mid tahay taas madkuaalaysatay marka wuxuu yidhi wafiih waxaa ku sugan raddun baa ku sugan calaa raafida shiicadiina raddin baa ku sugan aladiina kuwaasu yabkhasuuna nuqsaaminaya asidiiqa abubakar asidiiq xaqahu xaqiisay nuqsaaminayaan wahum iyaguna acdamu lmuntasibiina kuwa u nisba sheeganaya kuwa waaweeya alqiblata qibla u nisba sheeganaya ishraakan shirka kuwa ugu weyn weeyaan bicibaadati caliyin cali cibaadadiisa ay ugu sharik yeelaan alleh iyo wakayri cali kayrkii iyo min albashar ah ay ugu sharik yeelaan oo xasan iyo xusein iyo faatima iyo waxaa lale waxay maarata aimada laba iyo tobanka yidhaha waa kuwii la odhan jiray maxaa maga odhanaya aimatu isna cashariya mise waa awaaifta ahlusune ahluqiblaha kuwa ugu shirkiga badan weeyaan oo intaa waxay ka shaqaynayaan wax musaaraad la yidhaahdo ilaa mid qoray kitaab la yidhaahdo xaju lmashaahid mashaahidu waa meelaha maarata qum markaa tagta meel la yihahdo oo eeraanku taalla waa lukay dawaafayaan dee waaa dawaafka iyo wax loo bixinaya iyo waa xaramkii oo kale say u dhiseen iyo dawaaf ka socda iyo cibaadada lagayr shirki ka socda waa waa xaju lmashaahid soo ma wuxuu qoray mid ay yidhahaan majlisi bixaaru anwaar kitaab la yidhahdo waa boqol mujalad kitaabkaas laakiin boqol mujalad dee shaytaaniba ka buuxda shirkiya balaa ka buuxda boqol mujalad maxaa ku yaalla waxa laala wixii mutaqadimiintooda ahaa ee kutubtay qoreen shiicadu ee hore o dhan buu ku soo ururiyey boqol mujalad buu ka dhigay mujalad iska dhan baa wuxuu kaga sheekaynayaa musaaraadka meeha lasoo booqanayo xabaalaha waxaa la akhriyayo shirka cali sida loo caabudayo cali sida xuseen loo caabudayo xasan iyo xuseen sida faatime loo caabudayo wax loo qabanayo khuraafaadkooda beladii baaskooda waxaasay qoray kitaab dhan buu ka qoray kitaabka ugu fiican ee lagu radiyey shiicada yaa ii sheegaya minhaaju sunna nabowiya baaraka allah fiikum yaa qoray ibnu taymiya sax wey ay oo kitaabkii ibnu daahir alxuli xulli munxarifka ahaa minhaaju اlkaraama fi macrifati اlimaama kaasuu radinaya waxaa la yaab kale waxaa ka mid a ah sheekhu kitaabkiisaas si aada u naqdiyey nimankaa oo kitaabka la odhan karo waa manhajkooda kitaabka burburiyey haddana wax naqliya oo kitaabkii marjicooda ahaa oo alkaafi lilqulayni marjicooda ahaa waxba kama soo qaatan sababta ma taqaanaa maba isagoo saddex boqol saddex qarni ka hor la qoray ibnu taymiya ka hor way qarinjee u qarsoonaan maba soo bixi maan silankaa ibnu taymiyaba kulaygan ba cidima aqoon baay kaafiga ee diintooda iyo manhajkooda ba ahaa cidi aqoon kitaabka laakiin hadda maanta wax allaale waxay aaminsaneen banankay soo dhigeen waxay waagi hore qarqarsan jireen bannaankay soo dhigeen oo qur-aanku inuu naaqis yahay oo aanu qur-aanka dhammayn oo saxaabada inay gaaraysiinaya wixii taqiya wax laga aaminsanaado waxbay isqarin jireen sheekadii laga baxadda yuutubyada ay haddaad gasho waxad kuwo Eh, tawxiidkooda ba kuqabanayaan subadan daawan kuwa tawxiidka qabanaya maxay yidhahdeen tawxiidkooda yay garanay tawxiidka shirkiga ah ee shiicadu leedahay yahya a a haye nacli weliya le soma weli lahaa eh, waashadu maxay koo leeyihi ya ha abubakar iyo cumar waxaan qiraynaa inay yihiin gaaray yihiin oo ay nacdashii ilay kuushay mid waalantir marku tegay saxaaba banaanka u abubakar cumar banaanka u saaray waa galaysi tawxiidka laa laa walaa ila bilbara laa walaa ila bilbara tawxiidkoo ansixi maayo shiicada ilaa ay diinta ka saaraan abubakar nacdalaan oo cumar ay nacdalaan ilaa intaa la helo tawxiid u ansixi maayo agtuuda lagamaga qaadaya ya kanaadixi sakratan yawman liyuuhinahaa falam yadirhaa waawhaa qarnahu lwacin gees ninka ku garaacaya maaragtay buur ku garaacaya bal buur gees biciidka gees buur ku garaacaya ya ya naadix aljabali ya ashub cala ra's laa tashub cala jabali nacnacdu maaa kaban karaa weligood abubakar waxba ka qaadi maayaan cumar waxba ka qaadi maayaan suma aragtid waa daba waa iska shiic oo naf ma leh laakiin waxaa markii ahlu sunni seexday oo iyaga isku mashquuleen ayay madaxa la soo kaceen waa markaasa dee filfirleey waay doonaan samaynayaan marka in fadhiga laga kaco oo manhajka la radiyo soomaalida wadanka waa soo gale meel kasta ka shaqaynaya meel kasta soo galeen waayo dawladdan oo hantiyada oo lacag haysata oo dhaqaalhaysta ciidan loo dhaqaalhaysta ayaa ku shaqeynaysa mashruucan mashruuc ayadaa faafinaysa dhaqaale bay haysataa safaaradaheeda ducaad ah ducaadu shirk waa ducaatu shirki faafinaya gaalnimo oo meel kastaba lacag way saa watan dadku waa iska maaratay faqriga waxbaa taagan marka waxay rabtaa in waxaan banaanka lasoo dhigo si ayagoo u cadaysteen in la waa kuwaasa iska eegay muslimiin maa waa gaalo mabaadida gaalay faafinaya banaanka in la dhigo ictiqaadkooda xun iyo waxoodan la faafiyo wey marka wuxuu yidhi wa huwa acdamu lmuntasibiina lqiblati ishraaka ahlu qiblaha kuwa ugu weyn way shirkiga xaggiisa bicibaadati caliyi ay u shariik yeelayaan ilaahay cali caabuditaankiisa iyo wagayrahu min albashar ah wاlkhullaةu hiya kamaalu maxaba khulladu waa maxabo dhamayst taabnimadeeda almustalzimati laasimsanaysa min alcabdi addoonka xaggiisa maxay ka laasimsanaysaa kamaal alcubuudiyati lilah cibaado kaamiloo lilah low caabudo bay laasimsanaysaa wa min arabi rabbi xaggiina waxay ka laasimsanaysaa kamaal arububiya rabbinimo kaamil oo taam ah licibaadi addoomihiisa uu rabbi u yahay aladiina addoommahaasoo yuxibuhum wuu jecel yahay alle wayuxibuunahu iyagona alla jecel oo taa macnaheed waxa weye alle dee waxa weeyaan khulaas waxay keenaysaa allah subxaanahu wa tacaala inuu addoommihiisii uu rabaynayo inuu hagaajinayo inuu hawshooda maamulayo inuu shuuntooda iskuduba ridayo caam iyo khaasba khullada marka xagga addoonkuna waxay keenaysaa rabbi markuu jeclaado inuu alle subxaanahu wa tacaala caabudayo oo allah uu jeclaanayo weliba de maxabada lawaasimteeda waxaa ka mid ah waxa uu jecel yahay uu jecel yahay oo dee wataynu sheegnay maxabadu maxay noqotaa cidda waxaa loo jeclaanaya maxay ya lidaati ya lidaati loo jeclaado allah keliya wixii kalena waa liayri liajla baa loo jeclaanaya marka wuxuu alla jecel yahy o dhan oo rususu jecel baad jeclaanaysa saalixiintu jeclaa baad jeclaanaysa waxaad jeclaanaysaa maay dhulku jeclaadaad jeclaanaysa makaad jeclaanaysa maaad jeclaanaysaa oo maaa kala madiinaad jeclaanaysa maaad jeclaanaysa bayt in soo lagu jihaado yahuudda way qalbiga ka jirta meshaan mar lagu gaalabixiyo gulf lagu kiciyo gaalo yahuudda xununka laga saaro oo la qabsado waddanka bayt gacanta yahuudda laga saaro soo ma wuxuu jecel yahay bilah uu jecel yahay baad jeclaanaysa oo maa maaa ka mid ah ya shahru ramadaan labadanaod bilaa kalka jecesha way ilahay baa jecel rasulkisaa jecel tobanka bilood eh, tobanka maalmood horeeya ashurul maxaa la eh, shaarul eh, dilxija baad jecesho maalmaha kale ka jecesha sababtu maxaa tahay dee ilahay baa jecel saas ku soconaysa ad ya maxaa jecesha yom arafa waa saas la soco ay ilahay isagaa doortay warabuka yaqulqu maa yashaau wayaktaar wuxuu doona ugu doorta wuxuu doona abuur alle subxana wa taala marka wuxuu yidhi walafdu lcubudiyati ubudiyada lafdigaa lafdiga cubudiyada la yidhaahdaa yatadamanu wuxuu shamlinayaa kamaala adulli wa kamaala alxub waynu soo marray dullinimo taam ah ilaahay loo hogto loo noqdo wa kamaal xubi xubi iyo jacayl taam ah. oo ilaahay addoon loo noqdo waa kii lahaa wacibaadu araxmaani gaayatu xubbihi maca dulli caabidihi humaa falaku اlcibaadati daa'irun maa daara xataa qaamat اlquطbaani waa kii ku nadminaya ibnulqayim soo ma ya ya haanuniis fainahum yaquuluuna waxay odhanayaan qalbun mutayamun qalbun mutayamun bay odhan idaa kaana hadduu yahay mutacabbidan mid caabudaya lilmaxbuub allah cidduu jecel yahay caabudaya ama hadduu ida kaana mucabadan qaarkood way ku dabdiya ida kaana haduu mucabadan mid hayin ah oo maxaanku dhahay adoo addoon noqday ile ariiqu mucabad marka la ihahdo waa waddada cabdu daashay lagu soconayey wadda jeced oo la qaadayo marka addoon hayin oo lilmaxbuubi ciduu jecel yahay hayin u ah haddii mucabad la ihahdo maxaa idinku qoray ninka mucabad mise mutacabid ya ah mutacabid soo ma ha sax wey ida kaana hadduu yahay mutacabidan mid caabudaya lilmaxbuub waalmutayamu almutacabid weeyaan ka wax caabudaya wataym llahi addoonka ilahay cabudllahi addoonka ilahi wey wahaadaa kaasi wahaadaa kaasi cala alkamaali haddii loo eego xagga taamnimada yani khuladaasi xasala wuxuu xasilay hada marjic damir waa khuladii wuxuu xasilay liibraahiima wamaxamedin calayhim asalaam labadaasuu xasilay khulada waa la yihahda walihada saa laajrigeed buu yidhi lam yakun lahu sal اllahu alay slam ma sugnayn min alardi dhulka korkiisa waxaa ku sugan khaliilun ciduu khaliil ka dhigto eh, maaragtay jacaylkaa gaarka uu siya jirin id ilkhullatu khulladu laa taxtamilu asharika wadaagsi xambaari mayso oo meel yacni eh, qaada dad cid badan maaha fa innahu kamaa qiila fi lmacnaa qad takhallalta maslaka ruuxi mini ya takhallalta soo maa takhallalta soo maa wuxuu ka hadlayey aqoftu mara waxaad ii gashay masaka ruux min ruuxdaydu meeshay maraysay baad igu jirtaa soo ma wabidaa saas baa sumi waxaa lagu magacay alkhaliilu khaliila bikhilaafi asli xubi inagoo khilaafayna xubiga asalkiisa oo taa ka duwan yahay fa sal la alay macnaha waxbay kani shurka geli maayo kulladu shurka ma gasho laakiin xubigu shurku gelaya waa la wada jeclaan waa lala iman karaa fainahu sal اه alay slm qaala wuxuu yihi fi xadiiثi صaxiix fi اlxasani wausama allahuma inii uxibuhumaa faaxibahumaa waaxiba man yuxibuhumaa wuxuu idhi allahuma xasan iyo xuseyn xasan iyo usaama allahuma ya allah allah inii anugu uxibuhumaa waan jecelahay faaxibahumaa jeclow waaxiba man yuxibuhumaa kii jecelna jeclow markaa waa la wada jeclaaday aduguna jeclow cid kaana jeclaato xubbigu markaa waa shirko waa gelaya wasa'alahu camr ibn caas ayaa wuxuu weydiiyey rasuulka ayu nnaasi axabu ilayk agtaa dadkee baa loogu jacayl badan yahay qaala caaishatu qaala fa min arijaali qaala abuuha abeed baan ragoo dhan ugu jeclay wa qaala licaliy wuxuu yhi radi allahu canhu la uطiyanna araayata calanka waxaan siin doonaa qadan berito rajulan baan siin doonaa rajulkaasoo yuxibu اllaha alla jecel wa rasuulahu rasuulkiisa jecel wa yuxibuhu اllahu allana uu jecel yahay wa rasuuluhu rasuulkiisa uu jecel yahay wa amhaalu dalika kaa wixii la midii kaiir way fara noocaas oo markaa shurka uu gelayo xubiga waxa la yidhahdaa khuladu samada waqad akbara tacala wuxuu ka warramay annahu alleh yuxibu اlmuttaqiina kuwa alla ka cabsay inuu jecel yahay wa yuxibu اlmuxsiniina kuwa samafalayaasha ee ixsaanka sameeya inuu jecel yahay wayuxibu اlmuqsidiina kuwa cadaalad same inuu jecel yahay ina allaha alla yuxibu waa jecel yahay attawaabiina kuwa noqoshada badan wayuxibu waa jecel yahay almutaطahiriina kuwa isطahira ee maarata nadiifiya cibaadada iyo aacada la yimaada ee ahaaro qaata waa jecel yahay alle in allaha alla yuxibu ladiina waa jecelyah kuwii yuxibu uu jecelyahay aladiina kuwii buu jecel yahay yuqaatiluuna dagaalamaya fii sabiili jidkiisa safan xaalayin kuwa safan kaannahum xaalaad mooda bunyaanu dhis dhiskaasoo marsuusun ay mulsaqun bacduba qaar baqaarka lagu dhejiyey garbahays haysta safka wa qaala wuxuu uhi fasawfa yaati illah alla la iman doonaa haddii aa diinta ka laabataan biqowmin qola ayuu la iman doonaa qoladaasoo yuxibuhum uu jecel yahay wa yuxibuuna u faqad aqbara waa ka warramay bimaxabatihi jacaylkiisa licibaadi lmu'mina uu jecel yahay wa maxabati lmu'miniina muminiinta jacaylkooda lahu ilahi ay jecel yihi buu ka warramay xataa qaala ilah uu yidhi waladiina rumeeyey baa ashaddu daran xuban min jihati xub lilaahi alla ay jecel iyagaa daran soo mar ama alkhullatu fakhaasatu khullada miyaa iyadu waa khaas wa qowlu bacdi annaas dadka qaarkood ha odhaahday yidhaahdeen inna muxammadan xabiibullah muxamed waa xabiibki ilaahay wa ibraahiima wa ibraahiimana ibraahimana khaliilullahi weeye wa dannuhu iyo malaha qofka saa u hadlay u maleeyey ana almaxabbata jacaylku fowqa alkhullati khullada inuu ka sarreeyo fa qowlun daciifun qowlkaas waa daciif oo maxabadii iyo khulladii buu kala saraysiyeedoo maxabadaa saraysa buu yidhi oo rasuulkuna waa xabiibullah ibraahimna waa khayrullahi oo hooseeya xaggaba jira waa daciif qowlkaasi fa ina maxamedan aydan noqode khaliilullaahi kii ilaahay jeclaa weeye kamaa habata daalika sidaa ku sugnaatay fi laxaadiidi axiix axaadiis saxiixa almustafiidati ee maxaanku dhahay faaftay muntashira wamaa yurwa waxaa la wariyo ana alcabbaas cabbaas ibnu cabdilmualib yuxsharu in lasoo xashrin doona bayna xabiibin wa khaliil xabiib iyo khaliil dhexdooda lasoo xashrin doonaa iyo amhaalu dalikana fa axaadiiu mawduucatun axaadiis mawduuca weeye laa tasluxu aanu soo bannin an yuctamada calayha in la cuskado lagu tirsadana taasina waxaa weeye wax jira ma axaadiida noocaasi wabiاllaahi towfiiq